cinaad ka wato ayay hadalka odhanayaan masaladaasaa laga hadli doonaa oan arki doonno cadaabba inaydu ku jiraan marba haddayba shirkigii iyo kufrigiiba ay daa'imeen inayba mucadabiin yihiin haddii ay kufrigaasi ku dhintaan in la naarayo arrimahaas baa laga warrami doonaa oon arki doonno insha allahu tacaala kabacdi waxaan arki doonaa wax la yidhaahdo go'doomin iyo muqaataca lagu samaynayo nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo labada qabiil oo banu haashim iyo banulmualib la yidhaahdo oo nebiga garab istaagay muslimkoodii iyo kaafirkoodiiba arrintaas in muqaataca lagu sameeyo la gooyo la go'doomiyo iyo cunaqabadfayn in lagu sameeyo arrimahaas ayaan arki doonaa oo marka intay warqad qoraan oy heshiiyaan kuna heshiiyaan inaanan laga guursan wax laga gedin lala hadlin yacni maaragtay heshiis laga aqbalin labada qabiilo ee quraysh inteedii kale go'aan ku gaaraysaa markaasay inta qoreen bay kacbadii ku dhejiyeen kacbaday ku dhejiyeen arrintaas oo ilaa saddex sano labadaa qabiilo oo nebiyulaahi moxamed u nusraysay dhib badan ay kala kulmeen yacni muqaatacada lagu sameeyey iyo go'doonka lagu sameeyey dhibaato badan ay kala kulmeen ilaa marka dambe ilaahay subxaana wa tacaala uu fashilay arrintaasi bacda alaa sanawaatin yacni wax saddex sano ku dhow camal markay dhibaatadaa ku jireen oo ay rafaadeen inuu ilaahay xisaabkaasi ka furay oo saxiifadaas baatilka ah iyo heshiiska baatilka ahee daalimka ihi inuu ilaahay buriyey subxaana wa tacaala waxaan kaloo arki doonnaa markii ay arkeen abu taalib oo duqoobay oo yacnii wakhtigiisi inuu dhow yahay oo daciifay oo jiran yahay ay arkeen inay markaa inta haddana u yimaadaan abu aalib ay ka dalbaan nabiyulaahi muxamed waxa uu doonayo waan siinaynaa oo wuxuu nagu leeyahay xaggeenna waan siinaynaa isagana waxa aan ku leenaha na siiyo bimacnaa sidau rabo ilaahiisa ha u caabudo annagana ilaahyaashaydayoon waxba ka sheegin hadalla noocaasoo kale ula imaanayaan ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdo aniga waxaan ka doonayaa oo keliya hal kelimad oo laa ilaaha illa allahu keliya inay i yidhaahdaan oo markaasi carab dhanna ay u hoggaansanto cajamtuna ay jizye ka qaadaan arrintaas oo sharaf ay ku helayaan kelimadda ha iga yeeleen markaana ay fadhiga uga dareeri doonaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo odhanaya ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab aalihadeenni miyo hal ilaah keliya ka soo reebay waa wax lala yaaba bay yidhaahdeen arrimahaas ayaan darsigeenna ku arki doonnaa insha allahu tacaala alisticjaalu bilcadaabi degdegsigii degdegsiyihiisa la dalbayay cadaabkii alisticjaalu yacni degdeg dalabkii bilcadaabi cadaabka la degdegsiiyo dalbo oo mushrikiintu ay yidhaahdaan noodkan cadaabka aad sheegayso hadalkaasoo kale ayuu maaragtay musanifka cunwaankan u caqiday qaala musanifku wuxuu leeyahy raximah اllahu rubamaa kaana nabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam rubamaa waxaa la arkaa kaana nabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa wcad almushrikiina bicadaab illaahi mushrikiinta mid ugu goodiye ku tahdiiday cadaab ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa inuu kusoo degi doono inuu ku tahdiiday ayaa la arkaa weeyaan taas inuu nebigu yani ku tahdiiday baa la arkaa goorma oo cadaabka ilaahay oo uu nebigu ku hadidaya in istamaruu calaa mukhaalafatihi haddii ay daa'imaan calى mukhaalafatihi mukhaalafati rasuuli sal اllahu alayh ali wasalam yacni nebiga khilaafadiisu xaqa ay ku khilaafaan hadday daa'imaan oo khilaafkaas ay daa'imaan inuu rabbi subxaana wa tacaala cadaab uu ku soo dejinayo ayuu nebiga ku tahdiiday kamaa sabaqa sidii hore u soo hormartay oo duruusteenna hore aanu ku soo aragnay weeyaan falama abطأ alcadaabu tafiquu yastacjiluuna bihi cala sabiili sukhriyati wاlcinaadi wuxuu musanifku leeyahay falama abطأ alcadaabu cadaabkii markuu dib u dhacay oo aynan arkaynin cadaab soo socdaahi cadaabkii inuu dib u dhacay ay arkaan ytafiquu waxay gudageleen yastacjiluuna inay degdegsanyihiisii dalbayaan bihi bilcadaabi cadaabka in loo soo dedejiyo inay markaa talbayaan oy doonayaan maxayna u doonayaan calaa sabiili sukhriya jeesjees yacni waddadii iyo walcinaadi cinaad oo madax adayg ah daraaddeed ayay sidaa u yeelayaan oo waxay leeyihiin noo cadaabkaad sheegayso noo keeno qur-aanka wax badanay ka buuxdaa noola imow fatinaa bima taciduna in kunta min asaadiqiin haddaad dadka saadiqiinta ka mid tahay noola imow runta sheegayo kalimaadkaasoo dhihi jireen marka ilaahay baa ka warramayo wuxuu sheikhu yidhi marka watadaaharuu waxay muujisteen biana hada alwaciida goodigaas iyo tahdiidkaasi nebiga ugu goodiye cadaabkaasi lam yu'afir fiihim inuusan raadayn wax raadow ku reeba aynan jirin yani wax taiirow ku reeba aysan jirin cadaabkaasi tahdiidkaasi waxaan waxba ka jirin u arkeen weeyaan taasay muujisteen walam yataxaqaqa abadan weligiina inuusan dhaboobaynin oo cadaabkaasi dhab uusan noqonaynin wuxuu nebigu iska yidhi keliya ay tahay xaqiiqada aan lahayn kaas ayay muujisteen oy daahirsadeen weeyaan kolkaasu faanzl allah allah wuxuu soo dejiyey fii dalika arrinkaas oo isticjaalu lcadaabka ihi bu aayaatin aayado ku soo dejiyey allah minhaa aayaadka waxaa ka mida qowluhu tacaala allah sarreeye hadalkiisa baa ka mid ah oo rabbi uu yidhi wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allah wacdah waina yowman cinda rabbika kalfi sanati mima tacuduun fii suura alxaji wayastacjiluunaka way kaa degdegsiiyo dalbayaan oy kaa doonayaan inaa u soo dedejiso bilcadaabi cadaabkii walan yukhlifa allaahu ayadoo uusan rabbina ka baxaynin wacdahu ballanqaadkiisa uusan rabbi ka baxaynin ayagoo allah siduu shaygan u ballanqaaday cadaabkan oo u dhici doono ayay nookeen ku odhanayaan oo degdegsiyihiisa cadaabka ay dalbayaan wainna yowman maalin maalinka oo cinda rabbika rabbigaaga agtii ahaaday wa yowmu alqiyaame ka alfi sanatin kun sano oo kale ayuu la mid yahay oo mima kii ka mid ah tacuduuna aad tirsataan idinka aad tirinaysaan maalmaha aad tirsataan oo kale kun sano tiradaa sanawaadka aad tirsataan oo kale kun sano wax u dhigmo ayuu maalinta qiyaamaha oo cadaabka ay leeyihiin cadaabka ay degdegsiyihiisa tolbayaan oo wuu u dhigmi karaa maalintaasi wey marka iyadoo maalinkaa weyn oo cadaab ay ku jirayaan ilaa abad hadday kufri ku dhintaan iyay waxay weydiisanayaan noo keen cadaabkii hana loo soo dedejiye ayay codsanayaan wy wa waxaa ka mid a aayaadkaas ilaahay oo soo dejiyey qowluhu tacaala allah hadalkiisii sarreeye baa ka mid a uu yidhi wystacjiluunaka bاlcadaabi waina jahannama lamuxiiطaة bاlkafiriin wystacjiluunaka waxay kaa degdegsiiyo dalbayaan bilcadaabi cadaabkii inaad u soo dedejiso bay ku weydiisanayaan waina jahanama walxaalu ina jahannama naarta jahannama la yidhaahdana la muxiidatun tii koobtay ay tahay bilkaafiriina gaalada mid koobtay ay tahay yacni kaafirku mar kastaba hadduu kufrigaas ou daa'imo waa muxiid bijahannam naarta ku wareegsan maxaa yeele wax alla wixii naarta geyn lahaa sabab ugu noqon lahaa ayuu la yimid hadday kufrigii tahay shirkiga ilaahay lala wadaajiye ay tahay xaqa oo la diido nebigoo la beeniyo qur'aanka oo maarata la beeniyo wixii lamidayay macaasidii kale ay ku dhex jireen ayagoo waxaasoo dhan ku dhex jiro yani maaragtay bay haddana cadaabkii ilaahay degdegsiyihiisa dalbayaan weyaan marka cadaabkiiba wuuba hareereeyeyba wuu koobay weyaan waina jahannama naarta jahannama la yidhaahdana la muxiidatun tu koobtay oo hareeraysay ay tahay bilkaafiriina gaaladii ayadoo hareeraysabay waxay dalbayaan cadaabka in loo soo dedejiyo fii suurati alcankabuut waminha waxaa ka mid a ah, qowluhu tacaala allah hadalkiisi waxa aayaadka rabbi uu soo dejiyey ayaa ka mid ah alla ou yidhi rabbi afa amina aladiina makaruu sayi'aati an yaksifa allahu bihim alarda aw yaatiyahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun aw yaakudahum fi taqallubihim fama hum bimucjiziin aw yaakudahum cala takhawufin faina rabbakum lara'uufun raxiim afa amina miyay aamin noqdeen ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaruu sayi'aati xumaanyaalka maleegay oo makrigiisa la yimid xumaanoo dhan sameeyey oo kufri iyo shirki u horeeyaan kuwaas miyay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu allah inuu la jaro uu la gooyo bihim ayaga alarda dhulka uu la jaro miyay ka aamin noqdeen allah inuu dhulka la gooyo miyay ka aamin noqdeen wey kama aamin aha ilaahay wakhtiguu doona uu dhulka la jari karaa weya aw amase yatiyahum lcadaabu cadaabki inuu u yimaado min xayu meel laa yashcuruuna aynan garanaynin oynan ogayn oysan dareemayn inuu cadaab kaga yimaado taa miyay ka aamin noqdeen wey meel aynan filayn buu ilahay cadaabka uga keeni karaa meelaysan islahayn waa laydinkaga imaan ayuu cadaabka uga imaan karaa rabbi uga keeni inuu rabbi qabto ayaga fii taqallubihim gadgadoonkooda yani oo safarkooda ay ku gadgadoomayaan oo tijaarada ay u socdaan inuu ku qabto dhulkaa markay ku soconayaan oo ganacsigii marna ay yani doonanayaan marna ay maarata iibinayaan tijaarada marna ay yani jidka ilaahay ay ku socdaan ayagoo musaafiriina in safarka lagu qabto oo allah uu ku cadaabo miyay ka aamin noqdeen weya oo markaa rabbi marku qabtana famaa hum ayagu aysan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay ka baxsadoo rabbi cajzi geliyo ou rabbi qaban waayo ayan ahayn rabbi intuu qabto waa halaagi karaa wey ma taasay ka aamin noqdeen ow yaudahum ama inuu rabbi qabto calaa takhawufin ay calaa tanaqusin shayan fa shayan xataa yahlika yacni inuu ilaahay qabto calaa takhawufin nusqaan dusheed inuu ku qabto tartiib tartiib oo u qabto markaas ilaa ay dhammaantood wada halaagsamaan weeye taa miyay ka baqeen marka takhawufka bimacna tanaqusaa lagu fasiraa haddii qofka uu takhawuf cabsi ku fasiro sax ma aha tafsiirkaasi weeyaan cabsi laguma fasiro calaa ayaga calaa takhawufin yani nusqaan korkeed u ku qabto naftoodoo la nusqaamiyo xoolahoodoo la nusqaamiyo ahalkoodoo la nusqaamiyo wax walba nusqaan xaggeed tartiib tartiib oo u qabta ilaa ay baaba'aan dhammaantoodii miyay ka aamin noqdeen weeyaan faina rabbakum rabbigiinnu la ra'uufun alla turid badan wey oo raxiimun haddana naxariisasho badan maxaa yeelay ayagoo kufrigaa ku jira ayagoo cinaadkaa ku jiro ayagoo rasuulka ilaahay inay dilaan bannaysanayo ba haddana loo kaadini oo loo soo tadheerayni oo cumrigii iyo barwaaqo iyo xoolo lasii siinaya wey marka ilaahay waa alla naxariis badan oo turid badan weya yani kuwa aan ahayno min alaayaati aayadihii ah ayuu soo dejiyey intaan waxaan ahayno tiro badan ayaa ku soo degay oo arintaas cadaabkooda ka warramayo mushrikiintaasi weeyaan wkana min jumlati mujadalat mushrikiina anahum kanuu yuaalibuuna blaayaati min almucjizaati wkhawariq اlcaadaati cinaadan watacjiiza wuxuu leeyahay musanifka wa kaana min jumlati murankooda iyo doodoodu duuduubkeeduba wuxuu ahaa annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yuaalibuuna kuwa doono oo talba bilaayaati mucjisooyinkii aayaadka waxaa loo jeedaa waa khawaariq lcaadaw oo aayaadkaasoo min almucjizaati mucjisooyinkii ka mid ah oo ilaahay ambiyadiisa iyo rususha uu ku xoojiyo iyo khawaariq alcaadaati caadooyinka waxyaalaha jeexo yani waxaa loo jeedaa wax caadada ka baxsan in ay rususha la timaado taasay dalbi jireen waxaysan dadku aqoonin in lala yimaado sidii hashii nabiyulaahi saalix ushii nabiyulaahi muusa qur-aankan oo kalaamullaahi ah oo maaragtay la yaqaano mucjizo ah khaariqulcaada la yidhaahda maxay u dalbaan waxay dhihi jireen doodooda mucdamkeeda iyo duuduubkeedu wuxuu ahaa aayaadka mucjisada noola imow bay dhihi jireen laakiin maxay u leeyihiin ma in aayaddu markay soo degto ay wax ku qaataanba maya waxay u dhihi jireen cinaadan wa tacjiizan cinaadan mucaanidnimo ay cinaadayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ooay ku madaxadkaanayaan iyo wa tacjiizan cajsigelin inuusan la imaan karaynin mucjizo nabiga la cajsi geliyo daraaddeed ayay hadalka u leeyihin ma awoodi karo inuu la yimaado marka noo keen wax khaariqulcaada a ah noola imow bay dhihi jireen saasoo kaleba weydiin jire marka muraadkoodu waa noocaas waa cinaad iyo inaysan waxaan suuroobaynin aaminsanaana ay aaminsan yihiin bay sidaa u odhanayaan faanzla allah allah wuxuu ku soo dejiyey fii dalika arrinkaasi maa shay buu ku soo dejiyey bayana uu ku caddeeyey bihi shaygaba sunnatahu sunnadiisa uu ku caddeeyey wa qataca bihi shaygaasna uu ku gooyey xujatahum xujadooda uu ku gooyey wasanamuru calaa shayin min dalika fi lfusuuli alqaadimati in sha allah marka aayadahan oo ilaahay uu soo dejiyey oo sunnadihiisa uu ku caddeeyey dariiqiisii xaqa ahaa uu ku caddeeyey xujadii mushrikiintu ay wadatayna uu ku tirtiro ku gooyey rabbi wuxuu leeyahay shiikhu wasanamuru waan mari doonaa calaa shayin min dalika shay arrimahan ka midihi fi lfusuuli alqaadima fasallada noo soo socdo insha allahu tacaala ayaanu ku mari doonnaa oon arki doonnaa weeye marka aayaadkaas ay codsadeen iyo siduu rabbi subxaanau watacaala yani maaragtay uga hadlay oo xaqa uu caddeeyey aayadaha fusuusha soo socoto ayuu noogu keeni doonaa musanifka arki doonna biidn illahi tacaala tilkum hiy almuxaawalaat alatii waajaha biha almushrikuuna risaalata muxamadin sal llahu alayh ali wasalam wadacwatahu tilkum yani ikhtiraaxaadka laga soo hadlayo musaawamaadka iyo gorgoradii gorgortanka ay nebiga la gorgortamayeen hiya iyadu almuxaawalaatu wey isku dayid ay isku dayayeen wey allatii yani muxaawalaadkaasoo waajaha biha almushrikuuna mushrikiintu ay kaga hortageen risaalata muxamadin sal allahu alayh ali wasalam nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii iyo dacwatahu dacwatu tawxiidka oo wata ay kaga hortegayaan ayay ahayd intaba ikhtiraaxa ay keenayeen gorgortankaay la imaanayeen yacni maaragtay tanaasulaadka ay samaynayeen maqsad kale kama lahayne waxay lahaayeen risaalada nebiga ku celiya oo kaga hortaga dacwada dacwat tawxiid inay kaga hortagaan ay doonayeen wy arintaasi way dheeheen bimacnaa way dhex galeen oo way la yimaadeen wy waqad khalatuuha way la yimaadeen arintaasi kullaha dhammaanteed yacni waxa aan soo marnay oo shiikhu uu ka soo waramay waxay reebteenba male way soo wada mareen kulli arrimahaasoo dhan way la yimaadeen jamban ilaa jambin jamban dhinac ilaa jambin dhinaca kale laga gaaro yacni wax walba ay dacwada nebiga kaga hortegi karaan dhinacaa intay ka soo bilaabaan bay dhinaca kale uga baxaan buu leeyahay mutanaqibiina ayagoo guurguurayo min tawrin yani xaalad ka guuray ilaa tawrin xaalad kale u guuray yani wa min dawrin dawr oo wareeg ah wareegayo min dawrin ilaa dawrin kale u wareegayo yani dawr ama maaragtay arin ay ka guurayaan arrin kale u guurayaan famin shidatin ilaa liini marka tan min tawrin ilaa tawrin wa min dawrin ilaa dawrintan yuu fasiraya wuxuu yidhi famin shidatin ilaa liinin wamin liinin ilaa shidatin wamin jidaalin ilaa musaawamatin wamin musaawamatin ilaa jidaalin wamin hujuumin ilaa tarhiibin wamin tarhiibin ilaa hujuumin waxaasoo dhan wey xaaladahaasoo dhan waxaysan marin lama arko weeyaan waa adadkaan oo muslimiinta ay ku adadkaadaan oo nebiga ay dhibaan ilaa leynin markii adadkaantii ay waxba ku tari waayaan oo wax diinka uga soo noqonaya ay waayaan bay haddana jilaac u wareegaan xoogaa dabacsanaana bay muujinayaan wa liinin dabacsanaanta markay muddo ku jiraanna inta ka guuraan ayay ilaa shiddatin ayay u guuraan markaas haddana cadaabkii la yimaadaan mar kale markii ay dabacsanaantii iyo waxba ku qaadi waayeen oo warkoodii la aqbali waayo bay haddana cadaab kala bilaabaan wa min jidaalin muran ayay bilaabaan xaaladaasay ka guuraan xaggee u guuraan dooda say u wadaan markii doodoodii looga adkaado ilaa musaawamatin gorgortan bay aadaan misana markii looga adkaada tan oo doodoodii waxba ku qaadi waayaan bay leeyihiin aan tanaasulo samayno musaawama iyo gorgortan aan meel dhex iskugu imaanno wamin musaawamatin gorgortankiibay ka tagaan markaasay xaggee aadan haddana u laabtaan ilaa jidaalin doodiibay haddana u noqonayaan wamin hujuumin weerar bay qaadayaan dadka muslimiintay weerarayaan weerarkaas bay ka guuraan xalkee u guuraan ilaa tarkiibin jeclaysiin oo xoole iyo maaragtay iqraa iyo wixii aan soo marnay ayay u wareegaan wamin tarkiibin haddana jeclaysiintii adduunka la jeclaysiiye xoolihii iyo madaxtinimadii iyo maliknimadii intay ka wareegaan bay haddana ilaa hujuumin dagaal ayay u aadaan iyo weerar ayay qaadaan wey waxaaso xaaladihii unbuu fasirayaaye waan kalaamka unbuu iska wixii la soo maray iyo cibaaraadkaas ku fasirayaa sheikhu weeyaan kaanuu marka waxay ahaayeen quraysh yafuuruuna kuwa kaco fawraan sameeyo waa kici jire waa istaagi jire buuq iyo shibay kicinaya markay cabaaru buuqaanna uma yakuuruuna waa damayaan haddana yacni waa daman yaskunuun waa damayaan durbadiiba marbay kacayaan marna waa damayaan yujaadiluuna way doodayaan oo muran bay la imaanayaan muslimiintii la doodayaan uma yujaamiluuna haddana yani mujahamalayn samayna hadalka u dabcinaya mujaamaladana waxaa la yidhaahdaa idhaaru khilaaf alxaqiiqa la yidhaahdaa xaqiiqada jirto wax khilaafsan oo aad muujisato ayaa la yidhaahdaa marka mujaamala waxaadan adigu rumaysnayn baa qofkan ku maarata ku qancinaysa oo ku meermeerini weeyaan marka marna mujaamalo oo beenahay la imaanayaan marna muran iyo dood bay gelayaan weeyaan yunaaziluuna dagaal bay u soo degaan munaazalada waxaa la yidhaahdaa yani yunaasiluuna bilxarbi waalqitaali wey dagaal ayay u soo degaan inay dagaalamaan uma markay dagaalku usoo degaanna yatanaasaluuna haddana tanaasulay samaynaya waa ka harayan waa ka joogsanaya dagaalkiibay iska daynayaan faraha ka qaadaya yuuciduuna way tahdiidayaan waa goodinayaan oo waxay leeyiin haddaad sidaa yeeshaan sidaa iyo sidaa baanu yeelaynaa waxaasaan idinku samaynaynaa bay leeyihin marka yacnii ay u socon weydo uma yuragibuuna waa jeclaysiinaya adduunye jacayl iyo madaxtinimo iyo xoolo iyo naago iyo waxbay u soo bandhigayaan wey kaannahum waxaabad moodaaba yataqadamuuna wayata'aharuun xaalkooda markaa fiiriso dad qof shaaki baad moodaa weya qof shakisan maxaa yidhi qofka shaakiga ah ayaa la yidhaahdaa yuqadimu rijlan wa yuakhir ukhra baa la yidhaahdaa qofka markuu mutaradid yahay shaakiga ah yaa la yidhaha lugna hore u qaada lugna gadaalba u qaada saasoo kale weeye kaanahum waxaad moodaa yataqadamuuna inay soo hormarayaan haddana wayataakharuuna ay dib dhacayaan xaalkooduba taradudkaasay ku jiraan weye laa yaqiru lahum qaraarun laa yaqiru ma sugnaanayo lahum ayaga mushrikiintii qaraarun yani arin u sugnaanaya ma jiro meel ay ku sugan yihiin ma lehe hadba meel bay ku boodaan arin ay ku sugan yihiin lama arko weyaan wax u sugnaaday ma jiro arrimahaasoo dhan waxba ugama hirgelin walaa yucjibuhum lfiraaru walaa yucjibuhu mana cajabgelinayo alfiraaru carar yani wax arrimaha uga hagaageen markay waayeen haddana inay cararaan oo ay baqdaanna ma cajabgelinayso wax ay u hagaagayana lama arka weyaan wa kaana qaraduhum muraadkooda iyo dantoodu wuxuu ahaa min kulli daalika arrimaha dhammaantii waxay u samaynayeen danta ay ka lahaayeen waa maxay wax alla waxay sameeyeen oo dhan wa kafa dacwat alislaami walamma shacfi lkufri wuxuu leeyahay wax alla waxa ay samaynayeen danta ay ka lahaayeen waxay ahayd towxiidka oo dacwatu tawxiida ah, reebitaankeedii la reebo oo dadka laga joojiyo la tirtiro iyo walamma shacfi lkufri gaalnimada kufriga kala tagsanaantiisa iyo iskhilaafkiisa oo lasoo uruuriyo lamiga waa dami bimacnaa isku keenid wey shacfiguna waa tafaruqa loo jeedaa wey yacni tafaruqoodii gaalada ay kala tagsanaayeen inay isku soo uruuriyoon mid noqdaan oo kufriga oo mid noqdo ayay rabeen dacwada islaamkana laga takhalluso oo la tirtiro dacwat tawxiid muraad kale ma aysan lahayn laakinahum ayagu musanifku wuxuu leeyahy raximahullah bacda badli kulli ljuhuudi juhdi kasta kulligii bixinteedii markay bixiyeen juhuud kasta ay bixiyeen muxaawalo kasta sameeyeen awood kasta ay isticmaaleen caaduu way laabteen ayagoo juhuud kasta bixiyey dadaal kasta kulligii la yimi walaakinahum mushrikiintii bacda badli kulli ljuhuudi dadaal kasta kulligii bixintii ay bixiyeen gadaasheeda yay caaduu soo noqdeen way laabteen khaa'ibiina ayagoo kuwa hoogay ah soo hungoobay ah yacni kuwa hungoobayo muraadkoodii aanan gaarin weeyaan wa khaa'ibiin wey khaasiriina ayagoo khasaarayo muraadkoodii aanan helin ayay dib u soo laabteen weeyaan wax kasto ay sameeyeen mid ay ku guulaysteen lama arko ayagoo hungoobay muraadkoodiina aanan gaarin bal khasaare la kulmay ayay ka soo laabtaan buu leeyay walam yabqa amaamahum marka hadday arrinku sidaa yahay walam yabqa ma harin amaamahum hortooda kuma uusan harin ilaa khiyaarun waaxidun hal arrin oo ay doortaan unbaa u dhiman bas hal khiyaara u dhiman hal arrin keliyabaa u hartay oo hortooda taama waa maxay waxa u haray wa huwa sayfu inay seef qaataan oo dhiig daadiyaan oo dagaal ay galaan wax kaloo u haray ma halkaasay marka taagan yihiin seeftii lafteedii wuxuu leeyahay sheikhu wasayfu seeftiina laa yasiidu ma ziyaadiyo alfurqata kala tagii oo hadda ay ka cabanayeen oo muslim iyo kaafir loo kala baxay ku kordhin maayo ilaa shiddatan darnaasho iyo adayg mooye wax kale u siyaadin maayo walaa yufdii seeftii ma gaarsiinayo ilaa ilaa tanaaxurin dagaal mooye wax kale ma gaarsiinayo seef haddaad qaadato waa un dagaal wax kaloo haray ma jiro xalka u haray waa inay dagaalamaan dagaalkii laftiisa miday ku faa'iidayaan maahe waa mid furqadiina ay kusii siyaadayso dhiig inuu daatana sabab uu noqonaya wy lacalahu waxaa la arkaa dagaalkaas seebta hadday u leexdaan yastasilu inuu jirid gooyo sha'fatahum asalkoodaba inuu baabi'iyo oo ayagoo dhan isku baaba'aan ayaa yani maarata buu sabab u noqonaya dagaalkii wey marka waxay sameeyaana garan la'yihin halka hadday qaadaan oo dagaalka ahoo u haray waxay dareemayaan inay qurayshu baaba'ayso ay isku dhammaanayaan eber ay noqonayaan marka faxtaaruu way wareereen oo waxay ku wareereen maada yafcaluun maxay samaynayaan waxa ay samaynayaanoo dhan bay ku wareereen waxay sameeyaan bay garan laayihiin halkaa markay mushrikiintii ay seef keliya arrintoodu taagan tahay xalka laakiin seeftiina aysan ku degdegi karaynin oo dhib badan uu ka imaanaya iyo istixsaal iyo jiridgoyn isku baaba'aan ay ka imaanaysaa baa abu taalib marka wuxuu dareemay khatarta nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wiilkiisii ah soo wajahaysa buu dareemay markaasuu wuxuu sameeyey markii uu arintaa dareemay wax badanna uu ka soo arkay afcaashii ay sameeyeen yacni mushrikiinta sida abujahl wuxuu sameeyey oo nebigu ku sameeyey cuqbat bn abi mucaydin wuxuu ku sameeyey tamanigii cumar ibnu khaaab uu tamaniyey inuu nabiga seef usoo qaatay inuu dilo arrimahaas markuu isku dardaray waxa usoo muuqatay nabiga calayh salaatu wasalaam khatar weyn inay soo wajahayso wiilkiisa dhibaato weyn inuu la kulmayo ayuu dareemay sidaa darteed buu wuxuu yeeray labada qabiil oo banu haashim la yidhaahdo asagoo ka dhashay iyo banuulmutalib ayuu u yeeray labadaa qabiil oo labadaasna muslimnimadoodii kaafirkoodiiba aan weligood kala harin weligood ba isla socdaan laba qabiiloo wada socoto weeyaan wuxuuna ugu yeeray nebiga ilaalintiisa iyo in la difaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam wayna ka yeeleen muslimkoodii kaafirkoodabu waa ka yeelen tiiba marka musanifka noo sheegi ama abu aalibin abu aalib fainahu abu aalib oo nebiga adeerkiiya lamaa waajaha markii uu kaga hortegay muaalabatahm wixi ay doonayeen mushrikiintu ay doonayeen oo ahaa bitasliimi nabiyi sal llahu alayh ali wasalam nebiga u dhiiristiisii u gacangelintiisii ilayhi mushrikiinta loo gacangeliyo liyaqtuluuhu inay dilaan markii arintaas uu ka hortegay ou diiday uma ra'aa ou arkay haddana fii taxarukaatihim dhaqdhaqaaqooda uu arkay wa tasarufaatihim mucaamaladooda iyo maamulkooda say markuu arkay maa shay uu ka arkay yu'akidu u xoojiyo annahum ayaguba yuriiduuna inay doonayaan qatlahu nebiga dilkiisii inay doonayaan shay u xoojiyo markuu tasarufkoodii iyo maaragta xarakaadkoodii uu ka arkay oo ka xaqiiqsaday waxa weyaan wuxuu leeyahay markaa kabacdi buu jamaca bani haashimin wa bani mutalib halkaas weyaan tan marka waxa wey waa jumla muctarida qadkaasuu markuu ugu dhigay hadal kale gogo'an inuu yahay uu soo dhexgeliyey maalan taxarukaadkoodii iyo tasarufkoodii waxay doonayeen maxaa ka mid ahaa mila maa facala abujahlin abujahl wixii uu sameeyey oo kale oo nebigu ku sameeyey intaasoo jeer dhagax intuu qaato ilaahay baa ka difaacaye inuu gaarsiiyo ama uu maaragtay dhiig keeno oo dhibaato u geystay wa cuqbat bna abi mucaydin ninkii cuqbat bna abi mucayd la yidhaahdaa ceegadii oo nebiga ceejiyey iyo wixii maarata madheertii oo madaxa ka saaray oo markii dambana yani dhibaatadaas markuu ceejiyey abubakar uu difaacay iyo wixii lamid ah markuu arkay iyo wcumar bnu lkhaaabi cumar bnu khaaab wixii uu doonayay maa facalahu cumar bnu khaaab intuusan islaamin ka hor wakii seefta soo qaatayo markii la yidhi war xaggee u socotaa nucaym ibni cabdilaahi uu la hadlay oo yidhi nabi maxamed baan rabaa inaan soo dilo arrimahaas markuu isku dardarsaday abu aalib waxa u soo baxay inay quraysh rabaan nabi muxamed inay dilaan oo wiilkiisa ay ka takhallusaan markaas buu jamaca kulmiyey abu aalib bani haashimin wa bani mualib labadaas ayuu kulmiyey yani banu haashim banu mualib waxa weye waa min abnaa'i cabdimanaaf wey cabdimanaaf afarta wiilo ou dhalay laba ka mid ah weyaan nawfal iyo cabdishamsi baa kuwa kale la yidhaahdaa labada kale labadaa mushrikiinta nebiga dhibi jirtay bay ka mid ahaayeen labadaanise yani banu haashim iyo banu mualib nebigay garab taagnaayeen jaahiligii islaamkiiba waa dad aanan weligood kala harin bay ahaayeen labadooda u yeeray maadaama warka abu aalib u wadacaahu markuu kulmiyey wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila alqiyaami inay u istaagaan bixifdi nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaalintiisa oo la ilaaliyo oo mushrikiinta quraysh laga ilaaliyo ayay maaragtay arrintaas ayuu ugu yeeray faajaabuuhu way ka aqbaleen oo way ajiibeen ilaa dalika warka oo xifdinta nebiga ah way ka ajiibeen kulluhum dhammaantood muslimuhum wa koodii muslimka ahaana wuu aqbalay koodii kaafirka ahaana wuu aqbalay inay nabiga difaacaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh watacaaqaduu arintaas way ku heshiiyeen watacaahaduu wayna ku ballameen calayhi arinka calaa difaaci nabiyi sal alla alay wasalam nabiga in la difaaco cinda alkacbati kacbada agteeda heshiiskaas iyo ballantaas ku galeen weyaan halkaas kacbada agteeda bay caqdigaas ku galeen iyo cahdigaas ay ku galeen weyan ila abaa lahabin abulahab oo nebiga adeerkiisa mooye banu haashim iyo banu mualib hal qof kama harin inay nebiga difaacaan abulahab oo nebiga adeerkiisaa maadaama nebiga aad ugu cadaawaysan jiray kama qayb qaadan fainahu abulahabkii faaraqahum banu haashim waa uu ka baxay banu mualib nebiga difaaciisa kalema uusan qaybgelin wa kaana maca qurayshin quraysh buuna raacay oo cadaawadii nebiga u raacay inuu la collaytamo isagoo nebiga adeerkiiya ayuu sidaas yeelay almuqaaطacaة اlcaamatu wa fard اlxisaan cinwaankaana musanifka wuxuu u caqiday markii qoraysh ay arkeen banu haashim iyo banuulmuطalib oo israacay muslimkoodii iyo gaalkoodii inay nebiyulaahi moxamed difaacaan ilaa abulahab mooye yay markaasi yani waxay samaynayaan go'doomin guud bay ku samaynayaan cunaqabataynna way ku soo rogayaan almuqaaacatu alcaammatu almuqaaacatu go'doomintii alcaammatu ee maarata caamka ahayde muqaaacadii guud weeye go'doomintii guud ahaaneed oo banu haashim iyo banu mutalib la go'doomiyo weye maaha nebiga oo keliya labadaa qabiiloo dhanba la go'doomiyo iyo wa fardu lxisaari yacni waxaa la yidhaahdaa cunaqabatayn oo lagu soo rogo banu haashim xisaab lagu sameeyey yani waxaan hadda ay gaaladu isticmaalaan weligood kufaartu waa isticmaali jireen hadda gaalada zamankeenna joogto qoladii ay amarkooda diido ama ay dan muraadkoodii ka waayaan soo kuma samayn cunaqabateen sooma saaraan taasoo kale waxa weye quraysh baa samayn jirtay intaasoo sano ka hor wey marka kufriga markastuu joogaba atawaasul bihi wey ma isku dardaarmeen maaragtay waa inay isku dardaarmeen baad moodaa weyaan marka xisaaray ku sameeyeen iyo cunaqabatayn dhinac walba in laga maaragtay laga go'doomiyo ayay ku heshiiyeen wey wuxuu musanifku leeyaha raximah اllahu zaadat xiiraة اlmushrikiina id nafidat bihim اlxiyalu zaadat waxaa korortay xiiraة lmushrikiina mushrikiinta wareerkoodii oo ay arintan nabi maxamed waxay ka yeeli lahaayeen ay ku wareersan yihiin baa korortay oo siyaaday id waqti nafadat ay dhammaatay id nafadat ay dhammaatay bihim ayagu alxiyalu xeeladihii oo dhan ay ka dhammaadeen wax xeelo u haray dagaal mooye ma jiro markay wixii dhan ka dhammaadeen yay maaragtay arrinkooda ku wareereen weeyaan oo wereerkooda sii kordhay wey wawajaduu ay ogaadeen wajada waatay bimacnaa calima ahayd wey wawajaduu ay ogaadeen bani haashimin wa banimualib labadaa qabiilo oo reer bani haashim iyo reer banimualib musamimiina kuwa goostay inay yihiin oo ku ad adag calaa xifdi nabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaalintiisa oo la ilaaliyo iyo walqiyaami istaag iyo joogsi la istaago duunahu sokadiisa kaa'inan maa kaana wuxuu doonaba ha ahaado weeyaan in nabiga la garab istaago kii kaafir ka ahaana qaraabanimo uu ku difaaco kii muslimkaana muslimnimo uu ku difaaco kaainan maa kaana ama kaainan maa kaana wuxuu doonaba arrinku ha ahaado xataa dagaal ha gaarto yani xataa dagaal ha gaartee inay difaacaan ay maaragtay goosteen ay musamimiinku ahaayeen weyaan fajtamacuu markay quraysh intaa aragtay banu haashim iyo banumualib inay difaacayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xataa dagaal hadday noqoto ay diyaar u yihiin iyo fajtamacuu quraysh ay kulantay waxayna ku kulmeen fii khayfi bani kinaana waa ismu mawdicin wey meesha la yidhahda khayf oo reer bani kinaana ay lahaayeen ayay ku kulmeen qaar waxay leeyihiin waa waadi lmuxasab maaragtay ee muxasab meesha la yidhaahdo ama maaragtay waa badxaau maka yani waxyaalahaasoo kale bay ku tiltilmaamaan ayay ku sheegaan weeye meel un maka ka mida ayay ku kulmeen oo magaceeda khayf bani kinaana la yidhaahdo ayay ku kulmeen waxaa kulmaya quraysh halkaasay ku kulmeen maxay ugu kulmayaan liyadrusuu inay daraaseeyaan oy ka fakaraan almawqif alraahina yani alxaalat alqaa'ima xaalada taagan inay ka hadlaan ayay rabaan oy daraaso ka sameeyaan ay maaragtay ka showraan markaasna yani wayaqduu ay xukumaan fiihi ay fi lmowqif araahini go'aan ay ka soo saaraan waxay u shirayaan inay arrinta ka fakaraan oo daraaseeyaan dabadeetana go'aan ay ka soo saaraan arrinta dhow maxamed iyo banu haashim iyo banumuntalib oo ku hareeraysan wixii laga yeeli lahaa fastasaaruu waa ay showreen uma stasaaruu muddo badan bay showreen xataa wasaluu ilaa ay gaaraan ilaa xallin haashimin ay ilaa xallin aalimin xal oo yani aalim ahoo mid wax dulminaya ah ay gaareen kaasoo taxaalafuu ay isku dhaarsadeenoo isku bahaysteen calayhi isaga korkiisa yacni xal ay isku dhaarsadeen oo isku bahaysteen oo haalima ayay gaareen waa midka noo soo socdo weeyaan xalkaas waa xal dulmi ah weeye waxa weeye wahuwa xalkaas haashimka ahee daalimka ihi ah oo go'aankan ay gaareen alxallu waa go'aan ay gaareen wey go'aankaa daalimka ahe yacni ay ku heshiiyeenoo yani isku bahaysteen waxa weeye ayaguba anahum laa yunaakixuuna bani haashim annahum quraysh laa yunaakixuuna inaysan u guurinin bani haashimin wa bani lmualib labadaa qabiilo inaysan guur dhex marin iyo quraysh ayagana aan loo guurinin lagana guursanin arrintaasa ku heshiiyeen guur inuusan wax guura uusan dhex marin weeye walaa yubaayicuunahum inaysan waxna kala gadan oo beec aysan la gelin marna iyo maarata tijaaro marna aysan dhex marin mubaayaca inaysan dhex marin waxna inaysan ka gadanin walaa yujaalisuunahum quraysh inaysan labadaa qabiilo la fadhiisanin walaa yukhaaliuunahum inaynan waxba ku darsanin lana shirkoobin waxna aysan la samaysanin walaa yadkhuluuna fii buyuutihim guryahoodana inaynan gelin oysan ziyaaro ugu tegin walaa yukallimuunahum inaysan labadaa qabiilo la hadlin bani mutalib i bani haashim quraysh inteeda kale inaysan la hadlin walaa yaqbaluuna inaysan ka aqbalin minhum bani haashim iyo bani mualib sulxan heshiis abadan weligood haddii inta la go'doomiyo go'doonkaa muddo ay ku jiraan oo ay dhibtoodaan oo marka ay yidhaahdaan war musaalaxo iyo heshiisaan doonaynaaye nala heshiiya inaan laga aqbalin oo marna laga diido walaa takhudhum quraysh inaysan qabanin bihim ay bani mualib u qabanin labadaa naxariis iyo dabacsanaan inaysan marna u qabanin maxay intaasoo dhan u samaynayaan xataa yusallimuu ilaa ay keenaan ilayhim quraysh ay u dhiibaan rasuul allahi sal l wasalam nabiyulaahi muxamed ay u dhiibaan lilqatli liajli lqatli dil in la dilo daraaddeed ay u keenaan labadaa qabiilo markay rafaadaan oo wax laga gadan waayo oo laga guursan waayo oo gabdhaha loo soo furo oo ayaga culaab ay ku dhacdo oo lala hadli waayo oo heshiis aan laga aqbalin marka dambe markay rafaadaan inay yidhaahdaan war intaan wuxuu noo gaarayso oo maxamed maaha hooyo qabsada war waxaa ragtaan ku sameeya laakiin annaga xisaarka naga qaada ilaa ay hadalkaa gaaraan inaysan marna intaasoo dhan samayn bay ku heshiiyeen weyaan taxaalafuu cala hada alqaraar heshiiskaas iyo go'aanka ayay isku bahaysteen oy isku heshiiyeen wa katabuu wayna qoreen bidaalika arrinkaas ay ku heshiiyeen bay saxiifatan warqad ku qoreen warqadu callaquuha ay ku dhejiyeen fii jawfi lkacbati kacbada gudaheeda ay ku dhejiyeen macnaha shayga markuu shayga oo arrin muhiima uu yahay arrinka markuu agtooda muhiim ka yahay baa kacbada gudaheeda la geeyey waxaan shayn aan muhiim ahayn kacbada gudaheeda lama geliyo arrintan inay ka go'an tahay oo shay muhiima yahay bay warqadii kacbada dhexdeedii gudaheedii ayay fii jawfi ayay ku calliqeenoo ku dhajiyeen weyaan wa kaana aladii katabaha ninka qoray warqadaa kii qoray heshiiska oo inaan laga guursanin lala ganacsanin lala fadhiisanin wax lagu darsanin guryahooda la tegin lala hadlin sulxi laga aqbalin naxariis yar aan loo gelin waxaasoo dhan ninkii qoray go'aankaas qoray wuxuu leeyahay magaciisa waxaa la yidhaahdaa baqiid ibni caamir ibni haashim baqiid baa la yidhahda mid loo carooday magaciisaaba maarata mid khayr daran ah waa baqiidba isagaa mid loo carooday ah wey yani mid magaciisa baqiid la yidhaahdaa ibn caamir ibn haashim yani kutubta kale sida ibn hishaamka oo kale iyo waxay leeyihiin magaciisa waxaa la yidhaahdaa mansuur ibn cikrima la yidhaahdaa ninkan ma aha baqiide waa mansuur ibn cikrima nin la yidhaahdo weeyaan adi wuxuu doonaba ninkaas saxiifada qoray magacaa ama kan baa la yidhaahdaa kow doonaba ha noqdo markuu warqadii qoray calayhi ninkaas baqiid ama mansuur miduu yahayba waxaa habaaray rasuululahi sal al alh wasalam nabiyulaahi muxamed oo rasuulkii alla ah ayaa habaaray markaasi fashallat yaduhu gacantiisaa qallashay markuu gacantu wax ku qoray ayaa ilaahay subxana wa tacaala qallajiyey aw bacda asaabicihi ama farihiisa qaar ka mid aha qalalay oo eber noqday wey gacmii farihi oo ku qoray baa baaba'ay oo eber noqdo qalalay wey habaarkiiba ilaahay nabiyulahi muxamed u aqbalay maaragtay ayuu nebigu ku habaaray tiibuu rabbi u aqbalay wey quraysh markay arrintaas sameeyeen banu haashim iyo banuumutalibna ay arkeen go'aanka ay quraysh qaadatay hadda markaas waa inay ayaguna is ururiyaan wey marka wanxaaza bacda dalika banuu haashimin wa banulmualibi fii shicbi abi aalibin wanxaaza waxaa uruuray oo yani gooni maarata meel gooni isku buusay weyaan inxiyaa sameeyo dadkii ka dhex baxay wey waxaa dadkii ka dhex baxay bacda daalika heshiiskaas ay mushrikiinta ku heshiiyeenoo dulmiga ihi gadaashii banu haashimin wa banuumualib labadaa qabiilo ayaa yani maaragtay ka go'doomayo ka gooni noqdo ka dhexbaxay qabaa'ilkii quraysh ka dhexbaxeen qabiilatu qurayshi ka dhexbaxeen halkay maaragtay ku go'doomeenay ku urureen fii shicbi abi aalibin shicbiga asal ahaan waxaa la yidhahdaa shicbi marka la yidhaahdo waxaa la yidhahda waa infiraajun bayna aljabalayni oo shicaab baa waa meel laba buurood dhexdood maaragtay oo waadi camal uu ku dhex yaallo yaa la yidhaahdaa waa infiraaj meel bannaan oo laba buurood dhexdood ah baa shicbiga la yidhaahdaa marka shicbi abiaalibna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa shicbi abi yuusufna waa la yidhahdaa saasoo kale sida maalan eh, maaragtay eh, ay ku tilmaamayaan mucjam ulbuldaankaoo kale iyo shicbu abi yuusufaa la yidhaahdaana way dhahaan calaa kulli xaalin meeshaas togga ah ayay labadaa qabiilana iskugu tageen ayagoo ka dhex baxay quraysh inteedii kale sawaaun fii dalika arinkaasi yani ha ahaado muslimuhum yani miday eg yihiin sawaaun ayagoo ah kuwa siman dheh sawaan xaalayhiin kuwa siman fii dalika arinkaasi muslimuhum wa kaafiruhum muslimkoodii iyo gaalkoodiiba ay heshiis ku yihiin ayay quraysh ka dhexbaxeen ilaa abaalahabin sida hadaaye aan soo sheegnay abulahab oo quraysh raacay mooye markii ay halkaa ku go'doomeen oo ay ka dhexbaxeen qurayshna ay warqadaa dhajisay wa qatacad waxaa go'day oo ka dhammaaday wey canhum banu haashim iyo banuulmutalib waxaa ka go'ay almiiratu ayadaa faacilkiiy raashinkiibaa ka dhammaaday lanna xisaar ku jiraan cid wax ka gadanaysa ma leh meelay aadaan ma laha oo mar kasta hadday tagaan dagaal baa waqti kasta lagu soo qaadi karaa marka sidaa darteed raashinkii ay haysteen iyo saxaydoodii baa dhammaatay wlmaadatu wax alla wixii maado ahaa oo xoole ay haysteenna waa dhammaadeen wey waa isticmaaleen intay meesha ku jireen bay dhammaadeen wey wamanaca tujaaru ganacsatadiina oo quraysh waxay u diideen oy ka manciyeen min mubaayacatihim inay wax ka gataan haddii qof ayaga ka midihi oo labadaa qabiilo ka midihi oo qurayshta kale u tagay inuu wax ka soo iibsado way u diidi jireen ma ogolaan jirin in wax laga gato weya kolkaasaa fajahida alqawmu dadkii baa marka gaajooday rafaad ayay la kulmeen bimacnaa jaacuu labadaa qabiilo markii raashinkoodiina dhammaaday cid wax ka gadanaysana ayen jirin waa ay gaajoodeen waa dhibtoodeen xataa akaluu ilaa ay ka cunaan awraaqa shajar yacni geedaha caleyntooda ay cunaan wixii ragga ahaa waxay cunaan markay waayaan geedihii inay caleynta inta soo gurtaan ay raashin ka dhigtaan iyo waljuluuda maqaaradii xoolihii dhintay oo bakhtiyey inay maqaarkooda inta qoystaan raashin ka dhigtaan ayay labadaa qabiilo gaareen quraysh sida xisaabka ay ugu samaysay weyaan wawaasaluu quraysh waxay xidhiiriyeen addurra dhibkii ay ku hayeen labadaa qabiilo iyo walfaaqata yani maaragtay faqrigii iyo dhibaatadii ay ku hayeen ayaa xidhiiriyeenoo joogtay ka dhigeen wy waa joogteeyeen marna in wax laga katabaa la diiday wy haweenka dhawaqooda iyo ilmaha yaryarka hosibyaanka dhawaaqoodii la maqlo yatadaaqawna ayaga oo qaylinayo oo oynayo juucan gaajo darteed la oynayo maxaa yeelay yani sida ragga oo kale ma aha ma adkaysan karaan carruurtii dumarkii sida raggu u adkaystaan yani gaajadii uma xamili karaan aaniyan raggu markay gaajoodaan caleentii iyo maqaaradiiba cunay laakiin ilmihii iyo dumarkii caleen iyo maqaara dad cuni karaahi ma aha sida ragga iskaga liqayaanoo kale uma liqi karaan marka saa darteed ilaa ay ka ooyaan oo ka qayliyaan bay cadaabkaasi ku jireen dhibaatada ay qabsatay weyaan walam yakun yasilu ilayhim shayun ilaa sira walam yakun ma usan ahayn yasilu mid gaaro ilayhim labadaa qabiilo banu haashim iyo banu mutalib shay waxba ma gaari jirin ilaa siran si qarsoodiya unba ku gaari jiray hadday wax gaaraan si siraha wax ku heli jira dad un wax usoo dhuumiyo mid mid dhifoo wax usoo qariyo mooye si kale ma aynan ku gaari jirin weyaan sirba wax ku heli jirin dadka marka sirta u keeni jiray waxaa ka mid xakiim ah ibnu xisaam fakaana xakiim ibnu xisaamin yani ninka xakiim ibnu xisaam layidhaha wuxuu ahaa rubamaa waxaa la arkaa yaxmilu inuu soo qaado qamxan qamadi inta soo qaado inuu qamadi soo qaado ilaa cammatihi eedadiina uu soo qaado khadiijata radi allahu canha khadiijata binti quwaylidin oo nabiga xaaskiisii ah xakiim ibn xasaan eedadiis bay ahayd markii intaas intuu soo qaado ayuu sir uu keeni jiray si sirow marka xoogaa qamadiya ayuu u keeni jiray weyaan amaa hum laakiin banuu haashim iyo banuu mutalib miya fa kaanuu laa yakhrujuuna ma aynan ka bixi jirin min ashicbi toggaas ay ku jireen kama aynan soo bixi jirin ila fi lashhuri alxurum bilaha xurmada la basay soo bixi jireen maxaa yeele inta kale dagaal bay ka baqayaan quraysh ilan way isbahaysteen inay dagaalamaan waa suuragal marka shicbiga iyo toga ay ku jiraan oo isku urursadeen afartaa bilood unbay ka soo bixi jireen marka ashhurulxurum horaan uga soo hadalnay waa bilaha afarta ah wey waa dulqicda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab bisha la yidhaahdo oo bayna jumaada wa shacbaan ah labada saddexda afartaas bilood wey bisha rajaboo jumaada alaakhira iyo u dhaxayso yani shacbaan dhexdeeda ah iyo saddexdan biloodoo mutawaaliga ah xiriirto afartaa bilood unbay soo bixi jireen afartaasay soo baxaanay maaratay shicbigii iyo togii ay ku jireen bay ka soo baxaan markay soo baxaan waxay raadinayeen safarkii ila bilaha carabo ma dirirto way xusmaysaa way xusmeeyaanoo bilahaas dhiig lama daadiyo weliba mushrikiinta qaarkood waxay samayn jireen markay rabaan inay dagaalamaan bishan waxay dhihi jireen bil kalean ku bedelanaynaa oo waxay samayn jireen yani annasii midu ilaahay le inama annasiiu ziyaadatun fi lkufri yani bishaan intay dagaalamaan bay dhihi jireen waxaan gudaynaa bisha dambe ayaan annagan xaaraam ka dhigaynaa oo aan lagu xadgudbi karaynin waxaasay samayn jireen fakaanuu marka waxay ahay markay soo baxaan yashtaruuna min alciiri awrta musaairsafarka ah oo tujaarta ay wataan ganacsatadu wadato bay ka soo iibsan jireen allatii tatii min alkhaariji awrtaasoo dibadda ka timaado aan quraysh ahayn ayay wax ka doonan jireen in wax ka iibsadaan ayay rabi jireen laakiin ayaga laftooda looma dayn jira ila quraysh aha dadkan quraysh cod ka iibin mayso laakiin dad kaleo ganacsi u yimid oo qabaa'il kale ah ayay wax ka doonan jireen in wax ka soo iibsadaan marka ayaga lafteeda ma ayan dayn jirin qurayshe waa fallisi jireen weeyaan ilaa ana ahla makkata reer maka markay labadaa qabiilo inta soo baxaan ganacsatadii aanan quraysh ahaynee dibadda ka timid inay wax ka gataan ay doonayaan waxay ahaayeen ilaa ana ahla makka reer maka oo quraysh ahi kaanuu waxay ahaayeen yasiiduuna kuwa ku kordhiyo calayhim yani labadaa qabiilo markay wax iibsanayaan lacagtay ku kordhin jireen yani waa fadhiisi jireen safarkay waxay leeyihiin markay dadkan maaragtay qiime ay gaaraan labadan qabiil banu haashim iyo banu mutalib qiimo ka sarreeya bay ayaguna gaarayaan si aysan u gadanin weeyaan fa kaanuu marka wayan wuxuu leeyahay ila ana ahla makkata kaanuu yaziiduuna kuwa kordhiya calayhim labadaa qabiilo dushooda fi tamani lacagtii ayay ku kordhin jireen xataa laa yastatiicu shiraaa ilaa ay labadaa qabiilo awoodi waayaan inay waxgataan bay awoodi waayaan ilaa waxay lacagtoodii goysay wax ka badan baa la siinaya ninka taajirkaana isagu fiirin maayo raxime wuxuu fiirinayaa maarata ribixaasunbuu eegayaa weyaan ee qaraabanimo iyo midna fiirin maayo meesha u faa'iido badan unbuu wax ka gadanayaa wey wa kaana rasuulu llahi sal alla alih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa calaa raqmi kulli dalika arrinkaas dhammaantii ayadoo ay jirto haddana wuxuu ahaa oo dhibkaas uu taagan yahay mustamiran mid daa'ima buu ahaa joogteeyo fi dacwatihi u yeeristiisa oo uu dadka u yeerayo ilallahi ilaahay uu dadka ugu yeerayo dacwadiisa kama joogsan jirin weeyaan walaa siyamaa maba kusii jirtaba fii ayaami alxajina maba ku jirta waqtigaas ayaam alxaj markii la gaaro mawsimka waa soo bixi markaasuu qabaa'ilka u sharxi jiray yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadoo xaaladu sidaa ay tahay oo arkaya qoomka dhibaatadii ku jiraan iyo gaajada iyo rafaadka iyo ilmihii yararka iyo dumarkii yani heer la gaaro in caleen la cuno ama maqaar la cuno ilmihii dumarkiina ay qayliyaan oo dhibaatada lagu jiro haddana dacwadiisi wax yaro tanaasulo kama samaynin ma uusan oranin ummaddu waa baaba'day bal xoogaa tawxiidkaada u kaadiyo ka dabciyo si bal nimankan xusaarka looga furo ma uusan dhihin nebiga sababta xaq way wuxuu ku taagan yahay dacwadiisiibuu mustamir ku aho dadka ilaahay ugu yeeray ayaam alxaj markii la gaarana xiinama kaanat alqabaa'ilu markay ahayd qabaa'ilkii qabiilooyinkii alcarabiyatu carabiga ahaa tafidu mid timaado wafdi ahaan ilaa makkata maka u timaado min kulli sawbin jiho kasta kulligeedna ay ka imaan jirtay markaasna maalba maba lahayn intuu istaagabuu dacwadiisa u bandhigi jiray dadka xujaajta ahoo yimaada weeyaan arintaas marka xisaarkaas adag ayay ku jireen labada qabiilo oo nabiyulaahi muxamedna ka mid yahay calayh salaatu wasalaam sababka ay xisaarka loogu sameeyena iyo go'doomintii cunuqabatayntana waa dacwadaas nabiga oo dacwatu tawxiid oo u taagaya wax kale ma aha weyan naqdu saxiifati wa fakku lxisaari halkan musanifku wuxuu noogu sheegi dulmigu haddii la iska sabro oo qofku sabr ou daa'imo waxa weeye ma sii jirayo waa baaba'aya waa dhammaanaya dulmigii inuu dhammaaday ay meeshaan uu noogu sheegi weyaan naqdu saxiifati warqadii daalimada ahaydoo haashimada ahayd burinteedii iyo jabinteedii la jabiyo iyo wafakku lxisaari cunaqabatayntii oo dadka laga qaaday ka qaadistiisii laga qaaday oo dadka cunaqabatayntii laga qaaday ayuu halkan musanifka noogu sheegi waya wabacda naxwi alaai sanawaatin saddex sano wax la mid ah qadarkeed oo kale gadaasheeda yuqadar allaahu allah uu xukumay uu qadaray an yantahiya inuu dhammaado hada alcudwaan cadowtinimadan oo labadaa qabiil loo geystay bisababi rasuulillahi sal alla alay wasalam nabiyullahi maxamed sababtiisana loogu geystay difaaca ay difaaceen ilaahay wuxuu qadaray inuu dhammaado cadowtinimadaa ay soo afjarmato faalqaa fii quluubi hamsatin min ashraafi qurayshin sababta marka ilaahay uu dhammeeyey ayuu musanifka noo sheegay arrintaa ay u joogsatay shan nin oo quraysh duqoydeeda ka mida ah, ayaa nin ka midaba intuu istaagay buu afartii ninoo kale ta'tiiriyey oo yidhi war dulmigaan soo ma arkayna aan dadka lagu hayo inaan wax cunno waxna cabno dadkaana ay baaba'aan sax ma aha ee nimaya wax aan ka qabanno shantoodii baa marka isla waafaqay markay arrinta isku waafaqeen bay markaasi masjidka yimaadeen iyo kacbadii markay yimaadeen ay la sugteen weliba quraysh marka ay naadigoodii nin walbaba ou fadhiisto ayay la sugeen markay u yimaadeen bay arrintii nin ka mida ah hadalka jeediyey markaasaa abujahal ka hor yimid oo arrintii radiyey markaasaa mid kale u jawaabay kii labaad saddexaad kii afaraad kii shanaad ilaa abujahal uu yidhaahdo yani maaragtay intuu cabaado u yidhaahdo haadaa amrun qad qudiya bileyl watusawira fiihi biayri hada makaan yani waa arin xalay lasoo goostay w oo meelan meeshaan ahayna lagu soo showray arintaa arintii marka sidaasay ku dhammaatay warqadiina la jexjeexay tiibaa ilaahay qadaray buu leeyahy faalqaa ilaahay wuxuu riday fii quluubi hamsatin an laabahood shan nin laabahood oo min ashraafi qurayshin quraysh duqoydeedii ka mid warqadii dulmigu ku qornaa burinteeda la buriyo ayagu inay u istaagaan baa rabbi qalbigooda ku soo riday iyo wafaki lxisaari cunaqabatayntan oo dadka laga qaado ayay maaragtay qalbigooda rabbi uu ku soo riday weyaan ay arsala allaahu allah wuxuu diray alaradata aradada waxaa la yidhaahdaa bahalkan aboorka la yidhaahdo wey aboorka annagaa u naqaano yaa la yidhaahdaa daabadaa yarta ah wey aboor buu ilaahay diray faakalat markaase waxay cuntay kulla maa fi saxiifati warqadii ila kacbaday ku jirtaa kacbadiina waa iska xiran tahay markay doonaanay furaan ma fiirin warqadii waagii ay qoreen saddex sano ka hor ma aynan eegin warqadiibaa aboor cunay wax alla wixii saxiifadaa ku qornaa oo dhan abooraa baaba'shay oo min alqatiicati goyntii raximka la gooye ah waljawri dulmigii yani arinkaas wixii ku qornaa ba aboor cunay dhammaanteed wey walam tatruk aboorkii oo ardadii ma aynan ka tegin ilaa dikra allahi subxaanahu wa tacaala alle magaciisii oo meesha ku qornaa leanna waxay ku qoreen bismika allaahumma bay ku qoreen magacii allah mooye intii kaleba aboorkaasi cuna warqadii ou baaba'sho wax meesha ku qoranba lama arka weeyaan aboorkaasaa dhammeeye wey ila dikr allahi subxaana watacaala faama ashraafu qurayshin quraysh duqowdoodii alhamsatu ee shanta ahaa fa awaluhu midka ugu horreeya shantii ninoo magacyahooda noo sheegi kan ugu horreeya hishaam ibnu camr ibni alxaari min bani caamir ibni lu'ayi ninka koobaad waa hishaam ibni camrin ninka la yidhaahdo ibnu alxaaris oo kamid ah min bani caamir bni luayi qabiilka la yirahda ka ah weeyaan dahaba ninkaas hishaam waa uu tegey dahaba hada arajulu ninkaas ayaa wuxuu u tegey oo hishaam ah ilaa zuhayr ibna abi umayat almaqsuumiy zuhayr ninka la yidhaahdo oo ibna abi umaya la yidhaahdo reer bani maqsuumna ka mid ah u tegey wahuwa zuhayrkuna ibnu caatikata camat nabiy sal allahu caleh wasalam nabiga eeddadii oo caatika la yidhaahdo caatika ibni cabdilmualib ayaa dhashay oo wiilkeedii ou ahaa ninkaas u tego zuhayr oo odayaashii ka mid ah uma markaa haddana wuu tegay hishaam ila lmucim ibni cadiyin mucim ibn cadiy ninka la yidhaahdo ayuu u tago arinta u sheegay uma ilaa abilbukturi ibn hishaam ayuu kan afraad oo abulbukturi la yidhaahdo ayuu u tegey uma kii shanaad buu u tegay ilaa zamcata bn lswad ninkaa zamcata bn lswad la yidhahdo kii shanaad ah ayuu shantaan inuu isku maray weyaan markaasuu fadakara wuxuu sheegay hishaam kulla waaxidin mid kasta oo minhum shanta afarta ka midihii wuxuu xusuusiyey bilqaraabati qaraabanimadii iyo wraximi raximkii ka dhaxeeyey ayuu xusuusiyey weyaan walaamahum wuxuuna kula dagaalamay afartaa nin calaa qabuuli ljawri dulmiga siday u aqbaleen seebaa dulmigaas u aqbasheen ayuu kula dagaalamay wa xadahum wuxuu ku tirtirsiiyey oo ku booriyey calaa naqdi saxiifati warqadan heshiiska lagu qoray in heshiiska la jabsho oo la buriyo kakac laga dhigo ayuu kula heshiiye wey fajtamacuu markaase way kulmeen yani shantoodii ayaa cinda khatmi alxajuuni meesha yani waa buur oo maka ka mid ahe ayay ku kulmeen shantoodii baa kulmay wattafaquu markaasay waxay ku soo heshiiyeen calaa khutatin yaquumuuna biha arin yani maaragtay ay u istaagaan yani oo ay fuliyaan go'aan ay fuliyaan bay u soo istaageen oo maxay ku fulinayaan linaqdi saxiifati warqadaas daalimada ah sidii loo jarin lahaa oo xukunka ku qoran loo burin lahaa daraaddeed ayay khutada ku heshiiyeen weyaan wasabaaxan aroortii markii la gaara maantoo kale markay heshiiyeen subaxeedii xiina qaamat markii ay istaagtay andiyatu qurayshin fi lmasjid alxaraami naadiyaashii quraysh ay masjidka masjidulxaraam ku lahayd leanna meeshaasay imaan jireen nin meesha odayaasha isku arki jireen markay soo wada fadhiisteen odayaashii quraysh naadigoodii iyo nawaadigoodii iskugu yimaadeen andiyadoodii naadiyaashoodii iskugu yimaadeen baa jaaa zuhayrun zuhayr ibni abi umayat almakhzuumi ayaa yimid wa calayhi isagoo qabo oo dushiisa uu saaray xullatun go' uu qabo oo go'yaashaas ou wato ayuu yimid faaafa bilbeyti waa nin shantii nin ka mid ah wey zuhayr shantii nin buu ka mid yahay faaafa bilbeyti kacbadiibuu tawaafay uma aqbala cala annaas odayaashii buu soo qaabilay dadkii meesha fadhiyey oo quraysh ah ayuu ka hor yimi faqaala markaasuu zuhayr wuxuu yidhi yani wuxuu ku yidhi yaa ahla makka maka dadkeediiyo naxnu na'kulu acaama wanalbasu iyaaba wabanuu haashimin wabanulmualibi halkaa laa yabiicuuna walaa yabtaacuun wuxuu yidhi naxnu anagu nakulu acaama raashinkaan cunnaayo waanu helnaa waa nool nool raashin waanu haysanaa wanalbasu iyaaba dharkana waan labisanaa oo dhar baanu qabnaa waad ujeedaa wabnu haashim wabanulmualibi labadaa qabiilo ayaguna halkaa kuwa halaagsamay wey waxay cunaanna ma haystaan waxay labistaanna ma haystaanoo saddex san halkaa ku go'doonsan yihiin laa yabiicuuna waxba ma soo gataan oo ayagu laa yabiicuuna dheh wax ma iibiyaan oo xoole ay haystaan iskama gadaan walaa yabtaacuuna alibtiyaacu alishtiraacu mana soo shiraystaan oo ma soo gataan ayaguna lama yimaadaan wy wallaahi buu yidhi weli hadalka isagaa wato zuhayr baa hadalka wato wallaahi allaan ku dhaartay laa aqcudu fariisan maayo fadhi malihi mana ka fadhiisan maayo xataa tushaqa ilaa la jeexjeexo haadihi asaxiifatu aldaalimatu alqaaicatu haadihi aiifa saxiifadaas warqadaa ilaa la jeexjeexo warqadii aaalimatu ulmiga aalimada ahaydoo marata jawrka lagu qoray alqaaicatu raximgoynka ahaydoo raximgoyska ahayd taa ilaa la jeexjeexo fadhiisan maayo buui hadalka markuu yidhi faqaala abu jahlin abu jahlaa hadlo wuxuu yidhi kadabta buu yidhi been baa sheegtay buu yidhi wallaahi laa tushaqu ilaahay baan ku dhaartay inaana warqadda la dildillaacinaynin la jexjeexaynin afartii ninoo kale way joogaan zuhayr ba hadalka u bilaabay faqaala zamcatu bnu lswad ayaa isna hadlay markaasuu yidhi anta wallaahi akdab abu jahalow ilaahay baan ku dhaartay adaa ka been badan maxaa yeele kadabta ninkiibuu ku yidhi adaa ka been badan buu yidhi maa radiinaa kama aanan raadi ahayno ma ogolayn kitaabataha qoraalkeedii xiina kutubad markii la qorayeyba raadi kama aanan ahayn marka adaa ka been badan weeye markuu kii labaad hadalkaa yidhi baa kii saddexaado abulbukhturi ayaa isna hadlay abulbukhturi ibn hishaam ayaa hadlay faqaala abulbukhturi baa wuxuu yidhi sadaqa zamcatu zamca run buu sheegay buu yidhi laa nardaa annaga raadi kama aan maa kutiba fiiha warqadaa waxa lagu qoray dhexdeeda raalli kama aanan ahayn walaa nuqiru bihi haddana qiri mayno raalli waxaan ogolaanayno oon sugayno ma aha weeyaan kii afraad ba haddana ku xigsaday hadlay inta abu jahal waa dhagaysanaya hadalkiisaa la wada radinaya waqaala mucim bn adiyin mucib ibnu cadiyi oo kii afraada baa wuxuu yidhi sadaqtuma labadii naas oo zamca iyo abulbukhtiri run baad sheegteen buu yidhi wakadaba man qaala hayra dalika beenwakadaba waxaa been sheegay man qaala qofkii yidhaahdo hayra daalika hadalkaas aad tidhaahdeen waxaan ahayn qofkii yidhaahdana been buu sheegay wey nabra'u ilallaahi ilaahay baan uga bari noqonaynaa minha saxiifadaa warqadaa waxa lagu qoray ilaahay baan bari uga noqonayna wa mima kutiba fiiha iyada iyo wixii dhexdeeda lagu qorayba ilaahay baan uga bari noqonaynaa buu markuu mudcim intaa yidhi ba hishaam ibni camrin oo warka markii horeba soo bilaabay ayaa u dambeeyo hadlay wasadaqahu wuu u rumeeyey mucim waxaa u rumeeyey aydan hishaam ibni camrin hishaam ibni camar ayaa u rumeeyey oo yidhi hadalkaa uu sheegay yani mucim bni cadiyin waa runtii ilaahay baan uga bari noqonaynaa ayada iyo wixii dhexdeeda lagu qorayba hadalkaasi shantooda isku raaceen markay shantoodii hadleen faqaala abu jahlin abu jahla wuxuu yidhi haada mrun qad qudiya bileyli haada warkan shantaa nin ay isku soo raaceen mrun amar wey qad qudiya la gaaray ama la goostay bileylin habeennimo habeennima lasoo dhameeye xalayba arrintaa lasoo dhammaysta buui wa tushuwira laga showray fiihi warkani bihayri hada almakaan meeshan hadda aan joogno meelaan ahayn ayay ragganu ku soo sheekaysteen intaa marka ay ragga hadalkaa maaragtay ou dhex maray ba abu aalib marka oo masjidka dhinac ka mida fadhiyo ayaa marka hadal uu nebiga ka maqlay you quraysh u sheegahaya nebigu wuxuu ka maqlay rasuulka hore wuxuu ugu sheegay in weli kacbadii lama furin saxiifadiina weli lama arkin warqadii xaalkeedii lama oga so horey uma ana soo sheegin in aboor uu cunay warqadii arintiibaa nebiga wuxuu u sheegay adeerkii abu aalib buu u sheegoo yidhi warqadii ay nimankaa qoreen daalimada ahayd adoor baa cunay waxba kama baaqi aha ilaa ilaahay magaciisuunbaa ka haray buu yidhi tii ou ogaabuu marka abu aalib odayaashii markuu u sheegaya wa kaana abu aalibin abu aalib baa wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiyo fii naaxiyati lmasjidi masaajidka dhinaciisa qayb ka mida ah ayuu fadhiyey masjid alxaraam fajaa markaasuu yimid liyuhbirahum quraysh inuu u sheego ayuu u yimid ana nabiya sal llahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ahbarahu abu aalib inuu u sheegay ana allaha alle sallada inuu diray calaa saxiifatihim warkadii ay qoreen oo dulmiga ku qornaa inuu ilaahay ku diray alaradata aboor inuu ku diray kolkaa faakalad ay cuntay yani aboorkii ou cunay maa fiihaa wixii ku dhex sugnaa warqadaa lagu qoray oo min jawrin dulmi ah iyo wa qatiicatin goyn ah yanimin e, jawrin cadaaladdarra ah iyo wa qatiicatin yani qaraabogoys ah iyo wa dulmin dulmi ah intaba inay cuntay ayuu nabiga ii sheegay buu walam tatruk aynan ka tegin yani yani aboorka uusan ka tegin ilaa dikr allahi alla magaciisa mooye xuski alla mooye magaca rabbi mooye inta kale waxba aysan ka tegin wa qaala markaasuu abu aalib markuu warkii nebiga quraysh u sheegay ayuu hadalkan raacsaday wa qaala wuxuu yidhi bacdama ahbarahum bidalika markii uu arrinka u sheegay dabadeed ayuu wuxuu abu aalib yidhi fain kaana muxamed haddii uu yahay kaadiban mid been sheegayo warkaas been uu ku sheegay khallaynaa baynakum wa baynahu idinka iyo asagaan iskaga kiin dhexbaxaynaabu haddaan bani haashim iyo bani mutalib nahay hadday warkaas uu been noqdo waa isku kiindaynaya annagoo idinka dhexbaxaynaa wain kaana saadiqan haddii uu muxamed warkuu sheegayo run uu yahayna rajactum waad ka laabanaysaan can qaiicatana goynteenna can qaiicatina goynteenna baad ka laabanaysaan wa ulmina dulmiga aad qaaluu markaas quraysh waxay dhaheen ansafta bay dhaheen ay cadaalta hadalka aa sheegtay cadaalad baad ku samaysay mar haddii muxamed inuu beenlow markuu noqdo aad dhexdayada ka dhexbaxayso hadduu rullow noqdana aan maaragtay dulmigan aan idinka qaadno waa hadal insaaf iyo cadli ku dhisan yahay waanu kaa yeelaynaa bay yidhahdeen faqaama almucim mucim ibni cadiyi baa marka intuu istaagay calaa iri raddihi markii uu radiyey yani gadaasheeda calaa abi jahlin abu jahl markuu radiyey kadib isla markiiba wuu istaagay muxuu u istaagay liyashuqa saxiifata warqadii inuu soo jeexjeexo ayuu u kacay fawajadaha markuu kacbadii soo galay warqadii saxiifadiiba wuxuu helay qad akalatha alaradatu ayada oo aboorkii ou cunay ayuu arkay ilaa bismika allaahumma magaca allah mooye intii kaleba aboor inuu baaba'shay buu arko hadalkii nebigu uu sheegayay inay run tahay iyo wamaa fiiha wuxuu ku sugnaa oo min ismillaahi alla magacii ah inay mooye intii kale ay cuntay ayuu arkay weeyaan fa kaana maa ahbara bihi nabiyu sal allahu calayh wali wasalam nebiga wixii ou sheegaybaa waxay noqotay aayatan min aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa mucjizaadkiisa mid ka mid a ah, ayay noqotay oo ra'aaha almushrikuuna biacyunihim mushrikiintuna indhahooda ay ku arkeen walaakinahum laakiin ayagoo ila furaha kacbada ayaga haysta nabiga looma furi jirin banu haajim bani mualibna looma furi jirin arintiibuu nabigu ka waramay oo ayb ahaydo oo rabbi taalacsiiyo ou tusay markay siday ahayd u arkeen maxaa la rabay marka inay nabiga nabinimadiisa gartaan oo marka ay rumeeyaan ma aynan rumayn walaakinahum iyagu lam yazaaluu mushrikiintii quraysh ma aynan ka zuulin mustarsiliina ay mustamisiina munbasitiina waafiqiina kuwa ku kalsoon oo weheshanayo filhayi baadidii kuwa weheshanaya inay yihiin ma ayan ka zuulin weeyaan kufrigooda iska daa'imeen weeyaan ama alxisaar laakiin go'doomintii iyo maarata cunaqabatayntii faqad intaha bacda dalika saddexdaa sano kabacdii arrinta markay odayaasha u istaageen wuu dhammaaday markaa kadib weeyaan wakharaja rasuululahi sala alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waman macahu dadkii la jiro banu haashim iyo banuumutalib ahna way soo baxeen min ashicbi togii ay ku jireen ayay ka soo baxeen markaasi xornimadoodiiba usoo noqotay wey wafdu qurayshin bayna yaday abi aalibin quraysh marka wafdi bay soo direen markay arkeen abu aalib inuu dhimanayo maxaa yeele abu aalib waxaa la yidhaahdaa nin sideetan jira buu ahaa sideean waa u dhaafay wakhtigaasi isla markaasna saddex sanoo dhibkan iyo gaajadan kusii jira gaajadan iyo cudur meesha ku helay iyo yacni dacfigii iyo dhibaato badan baa kusoo qabsatay saddexdaasna dhibaato weyn baa kusoo gaartay marka abu aalib bay u yimaadeen wafdu qurayshin quraysh wafdigii ay soo dirsatay iyo ergadii ay soo direen bayna yaday abi aalibin abu aalib hortiisana fadhiyo abu aalib u tageen kiibuu ka warramay caadat lumuuru arrimihii waxay ku soo noqdeen bacda fakki lxisaari markii go'doomintii iyo cunaqabatayntii laga furay laga qaaday dabadeed ilaa maa kaanat calayhi min qablu siday markii hore ahayd bay xaaladii ku soo noqotay arrintii weeyaan arrimaho dhan sidii caadiga ahayd ayay ku soo laabteen wuxuu leeyahy cabsaasu ilaa maa shayba u soo noqotay kaanat calayhi umuurtuba ay dusheeda ku sugnayd min qablu horay sidii hore unbay arrintu ku soo noqotay wey walaakin maa hiya qisadu ma aysan ahayn ilaa ashhurun bila mooye xataa laxiqa abaa aalibin ilaa abu aalib ou haleelo almaradu cudurkii ou haleelo muddo yar markii la jooga bilo yar la joogayba xisaarka markii laga qaaday oo ay go'doonka ka soo baxeen abu aalib waxaa durbadiiba waa xanuunsaday w waahada wuxuuna gudagelay yashtadu cudurkiisi inuu kordhayo ou sii u adkaanayo waysdaaduna ou abu aalib wuxuu ahaa mid gudbay ieean sano mid dhaafay buu ahaa fashacarat qurayshun quraysh marka waxay dareentay annahu laa qiyaama lahu min hada almarad abu aalib anahu abu aalib laa qiyaama lahu joogsi iyo ka kicid min hada almaradi inuu ka kacaahi inaysan u sugnaanin oo cudurkan uu ku dhimanayo ayay arkeen weyaan sidaasay dareemeen fastasaaruu fi ma baynahum dhexdooda bay marka ka showreen wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen intaliquu bina nawada oo yani maarata nakaxeeya aanu u tagne ilaa abi aalibin abi aalib noo wada intika aan u tagno weeye markaan u tagno falna'hud cala bni akhiihi falya'hud cala bni akhiihi ha u qaado walaalkii wiilkiisa annaga waxa nooga qaada wey yani ha u qaado wey waxa nooga qaado cala akhiihi ha nooga soo qaado iyo walyuctihi annagana asaga ha siiyo wiilkiiwalaalkii wiilkiisa mina annaga waxa nooga qaado macnaha waxa weeye ha noo kala cadaalad sameeyo annagii muxamed maxamedna wixii aan ku leenahay ha nooga soo qaado wixii annaga uu nagu leeyahayna ha naga qaado ha siiyo weyaan yani waxa weeye markay inta u yimaadeenba waxay ku yidhaahdeen fakhud lahu minna annaga nooga qaad wixii uu leeyahay wakhud lanaa minhu annagana nooga qaad waxa aanu leenahay yani noo kala cadaalad samey wey maxaa yeelay waxay leeyihiin dhexdooda ka showrayaan fainanaa anagu nakhaafu waxaanu ka cabsanaynaa an yamuuta inuu dhinto haada shaykhu ninkaa duqa ahe abu aalib inuu dhinto oo kolkaa fa yakuuna ilayhi shayun oo markaasi yani ay u ahaato muxamed shay arin ay u ahaato marka shaygaas ay u ahaato muxamed markuu abu taalib inta dhinto muxamed annaga aan la dirirno ama aan dilno markaasna fatucayirunaa ay naceebayso fatucayiranaa ay naceebayso bihi ficilkaasi alcarabu carab ay nagu ceebayso marka muxamed yani adeerkii markuu dhintay kadib bay dhib u geysteen inna la yidhaahdo oo carab sidaa lagu ceebayso yaquuluuna carab ay yidhaahdaan tarakuuhu muxamed way ka tageen xataa idaa maata camuhu adeerkii markuu dhintay dabadeed bay tanaawaluuhu shiddo la gaaran iyo dhibaato ayay dhibaateeyeenoo yani dhib u geysteen markaas carab ay sidaa lagu caydo marka saysan arrintaa u dhicin aanu hadda u tagno aan rahna aniga wiilkaan wadaaluu waxayna galeen wadakhaluu calayhi abu aalib bay u galeen wa alabuu minhu waxayna ka dooneen waatan waxay raadinayeen an yakufa inuu reebo huwa abu aalib rasuul allahi sal allahu caleh wasalam rasuulka alla oo nabiyulaahi muxameda can aalihatihim ilaahyaashooda inuu ka reebo wax inaysan cibaado astaahinin arintaa inuu ka joojiyo ayay ka dalbeen oy ka dooneen wey wahum ayaguna waxay u sheegeen yadacuunahu inay dhaafayaan oo ka tegayaan muxamed wa ilaahahu isaga ilaahiisa inay dhaafayaan isaga ilaahiisa inay faraha ka qaadayaan rabbigiisana ay u daynayaan ayna waxba ka sheegaynin asagana ay daynayaan ilaahiisa iyo dacwadiisana ay u dhaafayaan arrintaasay sheegteen fadacaahu abu aalibin fadacaahu nabiga waxaa u yeeray markay arintaa odayaasha usoo jeediyeen abu aalib abu aalib baa u yeeray wa carada calayhi wuxuuna u bandhigay ma qaalahu lqowmu odayaashii dadkii waxay yidhaahdeen qowmkii waxay yidhaahdeen oo duqowdii quraysh ahaa ayuu u sheegay saasaa lagaa dalbayaa buu yidhi faqaala rasuulu llahi sal rasuulka allah wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa cammi adeerkeeyo nii uriidu minhum inii uriiduhum ay uriidu minhum waxaan ka doonayaa calaa kalimatin waaxida kalimad waaxida inay dusheeda ahaadaan unbaan ka doonayaa wy kalimada oo yaquuluunaha ay odhanayaan hal kalimaan ka talbaya oo inay yidhaahdaan kalimadaasoo tadiinu lahum ay u hoggaansanto biha ay bisababiha kelimadaa sababteeda alcarabu carab ay ugu hoggaansanto oo ayaga ka dambayso watuaddii ay gudato ilayhim quraysh alcajamu dadka aan carabta ahayn oo ajaamta ahna aljizyata ay bixiyaan oo markaa jizye ay dhiibaan hadday islaami waayaan kelimadaas bisaan ka talbayaa buui marka kelimadaas ayaga maarata ku faaiidayo waa kelimadii ay ku faa'iidayaan weyaan fafazicuu markaasay argagaxeen wa qaaluu markaasay odayaashii waxay oo kelimad waaxid miyaa laga dooni wey turiidu kalimatan waaxida hal kelimaa doonaysaa miya nacam buu yidhi nabiga ha hal kelimaan idinka doonaya markaasu waxay yidhaahdeen wa abiika cashran aabbahaa baan ku dhaaranaye nuctiika cashran toban kelimaan ku siinayna ada hal kelimaa sheegaysaay yani saasoo kale nuqsimu biabiika wey aabbahaa baan ku dhaaranaynaaye nuctiika cashran toban kelimaan ku siinayna hadday hal kelimata waxaa naga dalbayso qaala markaasu waxay dhaheen famaa hiya kelimadaas waa maxay aad weydiisanayso qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah kelimadaasunbaa idinka talbaya laa macbuuda bixaqin ila allah kelimadaa basaa idinka talbay kelimadaa markuu u soo jeeday kelimatu tawxiid faqaamuu way istaageen fasiciina ayagoo kuwa argagaxsana ah, yanfuduuna hurgufayo oo jafayo iyaabahum maradooda iyay jafayaan oo dhulka markuu qofku ka kaco kan dabada jajafto marada jafjafay ka istaageen wayaquuluuna ay odhanayaan ajacala alaalihata ilaahan waaxida ajacala ma wuxuu yeelay alaalihata ilaahyaashii ilaahan macbuud keliya miyuu ka yeelay oo waaxidan keligii ah hal alla mau ilaahyaashayda tirada badnaa uu ka soo reebay nebiga arki doona markuu kacbada uu furtay maaragtay fatxi maka sanam oo saa ugu teedsan ayuu ugu tegoo kulligood ilaahyaal u wadaha mushrikiinta dhagxaan iyo qoryo ay meesha wada saarteen ayuu burburin doonaa marka aalihadaa tirada badan uu hal xaba ka soo reebay miyaabay in haadaa midkani la shayun shay weyn wa arin cujaabun la yaableh waintalaqa almalau odayaashii duqoodii way istaageen oo minhum quraysh ka ayagoo qaa'iliina odhanaya an imshuu socda ay imshuu socda wasbiruu sabra calaa aalihatikum calaa cibaadati aalihatikum ilaahyaashiinna cibaadadooda ku sabra ina haada warkan uu maxamed la yimid la shayun arin wey yuraadu dal laga leeyahay muraad buu maxamed ka leeyahay watabay dheheen cibaadadiinna maa samicnaa ma aanan maqal bi haada warkan oo diintaana fi lmillati alaakhira diinihii dambe ma aanan ku maqlin in haada maa haada diinkan iftiraa oo ilaahay ku been abuuranaya been abuur mooye wax kale ma ahay dee aunzila calayka dikru min baynina miyaa asaga lagu soo dejiyey waxyigii ayadoo odayaashii duqowdii iyo madaxdii iyo dadkii ganacsatada ay joogaan baa maxamed oo faqiira wuxuu sheeganaya rasuul baa la iga dhigo leeyaha miyaa bay leeyihi hada wbillahi towfiiq wsala allah wsalam cala nabiyina moxamedin waali waxaa eh, eh, runtii shay baa nin i xusuusiyey jazah allah khayran jamaacada ka mida ah maadaama ummadda soomaalida ay dhowrsano cadaab iyo rafaad ku jireen dhibaatada inuu ilaahay ka saaro qiyaada raashidana uu siiyo dowlad maarata wanaagsanna ilaahay uga dhigo aanu wada ducayno meel kastoo aan joogno ilaahay inuu toosiyo si ummaddan badda ku baaba'day qaxootiga meel walba ku jirto dhibaatada ay uga baxaan haddaan wax kale heli karin aan wada ducayno kulligeen ilaahay subxana wa tacala dhibkaa ka saaro subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha